uu ka ahaa sanad walba isaga ayaa markaa la dambaysiiyey oo xagga dambe la soo mariyey baahida axkaamtiisa loo qabo ayaa ka yar awgeed oo ka yar awgeed ayaa loo dambaysiiyey xajku af carabiga xajahu ay qasadahu xajahu wuu u qastay wey marka xaju lbeyt waa in kacbada loo kicitimo beydkaa ilaahay in xaggiisa loo kicitimo weeyi oo markaa cibaadadii markaa xajka ahayd lasoo guto xajku wuxuu leeyahay shuruudo waxaa kaluu leeyahay arkaan waxaa kaluu leeyahay waajibaad waxaa kale oo uu leeyahay sunan shuruuddiisuna waxaa loo qaybiyaa ilaa afar qaybood shuruud اlwujuub iyo shuruud الصixa iyo shuruud almubaashara iyo shuruud اlijzaa laakiin halkan musanifku waxaasoo dhan inoo kala qaad qaadi maayo afarta noocee shuruuddu ay leedahay kutubta dambe ayaynu biidn illaahi tacaala ku arki doonaa halkan musanifku wuxuu kaga waramay shuruud lwujuub shuruudihii ay ku waajibaysay wuxuu yihi wa sharaa'iطu wujuubi اlxaji sabcatun cibaadadan xajka shuruudaha u yaalla si ay u waajibto toddoba shardi weyn shuruudaha xajku uu ku waajibaa waa toddoba shardi alislaam shardiga koobaad waa inuu qofku muslin yahay haddaanu muslin ahayn xajku kuma waajibin oo yani hadduu awooddii helo isagoo gaala oo shuruudihii kale laga helo kadib uu soo islaamo iyadoo shuruudaha dambe aanu buuxsan markii uu muslimka ahaa shuruudaha dambe aanu buuxsanin loo qabsan maayo oo la odhan maayo markii aad gaalka ahayd shuruudihii baa kuu buuxsamay sidaa daraaddeed xajku uu kugu waajibay lama odhanayo walbuluuq qaangaadh daanu qofku qaangaadhin xajkii ku waajibi maayo waalcaqlu garaadki qofkii waallaa dee xajku ku waajibi maayo wlxuriya xornimadii kii addoonka ahaa xajku ku waajibi maayo wa wujuudu zaadi waraaxila wa wujuudu zaadi sahaydii in la helo waraaxila iyo hashi gaadiidkii baa iminka markaa ay noqonaysa sahaydii in la helo dhahaaban wa iyaaban xajka kusii socodkiisa iyo muddada xajka lagu dhex sugnaanayo iyo soo noqodkii nafaqadii loo baahnaa waa inuu qofku helayo isagu lafahantiisa wixii u baahnaa sidoo kale xaafadda iyo caruurtii dadka uu biilinaye uu ka tegayo iyagana kifaayadoodii inta uu maqan yahay waa inuu uga sii tegi karayo oo waxaanu haystaa intaa ay la dheer tahay haddii aanay intaa zaa'id ka ahayn waxa uu xajka ku baxayaa dee ku waajibi maayo waraaxila waa gaadiidkii dee tiwirkii diyaaradda waa inuu iska bixin karayo googi iyo baaggi basaskii iyo wixii la raacayey ee xajka loo kala raacayeyna haddaanu xoog lahayn inaanu intaa iska dhex lugeyn karaynin waa inuu iyadana helayo raaxilada iyo gaadiidka waxaa loo shardiyaa bay culammadu yidhaahdeen ciddii maka masaafatulqasri u jirta siddeetan kilomitr qofkii maka u jira iyo wax ka badan gaadiid waa inuu helayo lugeel la odhan maayo awood ba lahaadeen xoog hadduu yahay ise siidaa la odhan maayo soo ma lugeyn karaysa laba bilood ba ha kugu qaadato socodkuya sahaydaadana qaado tuurta u rid wixii aada lacag helaysana qaado soco la odhan maayo waa inuu helayo wax uu fuulo oo gaadiid ah ama hanti ha ahaatay isagu uu leey ama tu markaa uu kiraysanayaba ha noqote kii maka jirin u jirin masaafatulqasri ama makaba ku dhex noolaa ama u soo dhawaaye lixdan kilomitr iyo konton iyo afartan iyo u jiray kaasi isaga waa la eegayaayo hadduu xoog leeyahay xajku kugu waajibay baa la odhanaya waxba gaadid ha raadin waxaad socotaaba waa maalin iyo badh ugu badnaan ama waa maalin ama waa wax ka yar iska lugey baa laleeyahy isaga marka la odhan maayo markaa raaxiladii ma haysto oo kuma waajibayo xajkuu ku waajibaya haddaanu awood lahayn oo aanu lugayn karaynin oo lugtu ku adag tahay oo mashaqo uu kala kulmayo rafaad oy kadeed ku tahay oo aanu socon karaynin kaasi isagana markaa raaxiladii waa loo shardeeya iyo gaadiidkii inuu heli karay wax uu markaa ku tago ama diyaarad ha noqoto ama gaadi ama wixii kale la raacay wawujuudu zaadi waraaxilati inuu helayo sahaydii iyo sidoo kale gaadiidkii sahayda markaa waxay yidhaahdeen de ma wada qaadanayo raashinkii uu intaasoo dhan safarkiisaaso dhan tuurta ku wada qaadan maaye waa in eh, nafaqa lacagtiina uu haysto hadhowna meel walba intii macquulka ahayd inuu ka qaatay uu ka qaadan karayo marxaladaha uu sii goynaye uu sii soconayo kolba in munaasiba meel uu ka iibsado waa inuu helayo uu intaa haddana sito in la sidi karo macquula intaa uu sito deetana marka haddana ka dhamaatana halkay kaga go-aysa uu ka heli karayo inuu haddana dee ka iibsado in kale uu sii qaato sidaa markaa ku socdo hadduu lacagtii hayo saatee ariiqan uu sii maraya uu geri go yahay oo meeluu wax ka iibsadaba aanu helaynin la odhan maayo dhowr kiishoo beriisa sii qaad wa takhliyatu ariiq inuu wadada iyo isaga laysu daynayo wadada yani in loo banaynayo takhliyadu waa in qofka loo baneeyo in wadada loo banaynayo yani inaanay jidgooye jirin oo amni uu jiro la nabdoon yahay oo waxba laga cabsanaynin tuug iyo wax lamida cadow muslim ah oo laga baqaya waa inaanu jir iyo iyo dugaagtoona ama cadowgii gaalka ahaa isaga waa la eegayaayo wax lala jihaadi karaya hadday tahay la iska celin karayo xajka loo baajin maayo waajib bay noqonaysaa jihaadkuna waa waajib xajkiina waa waajib waa waajib waajibo labadaba soo gudaa la odhan ka nacagta sii mari xajkana waa tegeysa laakiin hadduu muslim yahay weeyi waxaan markaa laga baqayo cadowgu hadduu muslim yahay xamjidgooyada samaynaya ama uu dugaag yahay ama gaalo badanoo aan da intan markaa iswadatay xajka tegaysaa aanay iska dhicin karayn wa imkaanu lmasiir in la socon karayo waxaa loogala jeedaa imkaanulmasiirka yani masiir waa minsaara yasiir ugu socdaydi weeyaan imkaanulmasiirku yani waa in wakti uu ka harhsan yahay xajkii aad ku gaadho markan aad qaan gaadhay shuruudaha intii kale ay kuu buuxsantay ama lacagtii aad heshay waa in haddana la yidhahdo maxaa ka hadhay xajki duu xajkiiba berri yahay maantaad lacag fiican heshay xajkiina waa berri dee wuu kugu waajibay la odhan maayo xagganaad joogtaa waxaad ubaahan tahay hawlaad ubaahantay ijraaad ba tallaabooyin badan baa ka horeeya waa ka gaadhsiin karayso ma haddii aanad kama gaadhsiin karaynin de iyadana markaa shardiga ah, imkaanulmasiirka ayaa meesha ka baxay oo la odhan maayo xajkii oo kugu waajibay baad ka hadlay wa arkaan lxaji arbacatu xajka arkaantiisu afar weey alxraamu maca niyati xidhashadii raamki xarmashadii inuu qofku xarmado maca niyati niyaduna iyaday la socoto iyo walwuquufu bicarafata carafo oo la istaago iyo waawaafu bilbeyti kacbada oo la awaafo iyo wasacyu bayna asafa walmarwati marwe iyo safa ama safa iyo marwa dhexdoodana in la gucleeyo arkaantu waa afar buu yihi kii koobaad alixraamu maca niyati xarmashadii waa xidhashadii xajka la xidhanayay maca niyati niyadiina ay la jirta buu yihi markaa niyadiiyo exraamku ma kala laba markaad cibaaradaa sidaa u eegto inay kala laba yihiin baa ka soo baxaysa laakiin marka la dhuuxo exraamku wax kalaba maahee waa niyadii xajka niyadii xajka ama niyadii cumrada ayaa exraam la markaa in qofku uu go-aansado niyeysto inuu gudagalay xajkii hadda laga bilaabo xajkii waan bilaabay waan gudagalay sidaa waa inaad qalbiga ku qabato sidaa markaad qalbiga ku qabato waad xarmatay ixraamku markaa waa sidaa niyat dukuuli fi nusuk markaa maha wax niyada ka baxsan sida cibaarada ama weedha imaamku ay faa'iideyneyso waa niyadii xajka lafteedii wy inaad niyeyso inaad gudagashay xajkii xajkii kuu bilaabmay ama cumradii inay kuu bilaabantay inaad niyeyso taa weeyaan xarmashada afka inaad wax ka tidhaahdaa khasab maaha qalbiga haddaad ka niyeyso hadda laga bilaabo inaad xarman tahay in xajkii kuu xidhmay in cumradii ku xidhantay exraamkii waa la helay rukniga labaad marka haddii qofkii haddaanu exraam la iman exraamkii waa ruknio haddaanu exraamba la iman in xajkii u bilaabmayba haddaanu la iman iska socsocdo maka iska tago kacbadii iskaga wareego carafo iska tago isagoo aamiyoonba inuu markaa xajkii gudagalay dee qofkaa markaa xaj uma jirayo ruknigii ixraamka ahaabaa ka maqan ixraamku markaa maaha in dharka cadcad la xidho dadka qaarkood baa waxay moodaan marka uu dharka iska bixiya kii caddaa xidho iyo maaragtay labadii go inuu xarmaday haddaanad niyoon inaad xajkii kuu bilaabmay ama in cumradii kuu bilaabantay inaad gudagashay haddaanad niyoonin weli maad xidhana la soco dharkan maaha ixraamku adigoo maryahaagan iska xidhan baa exraamku aad geli karta kuwaagan baa adigoo xidhan haddaad niyeysato hadda laga bilaabo muxrim baan ahay ama xajkii baan gudagalay xaj baan xidhnay cumraan xidhnay sida hadaad qalbiga ka tiraahdo dharkaagan ba aad xidhnaatide waad xarmatay dee dhiigun kugu waajibaya maadaama aad dhar xidhantay laakiin xarmashadii way dhacday haddaad maryihii xidhato oo aanad niyada la imanna maad xarman marka maryahan xidhashadooda ma aha xarmashada wal wlwuquufu bicarafata carafa in la joogsado carafa waa dhul maka beriga ka xiga goob maka beriga ka xigta weeyi banaan iyo buuraba isugu jirta qayb banaana iyo in buur ahba way isugu jirta waxaana lagu sameeyey baa lagu sameeyey xuduudeed marka intaa dhexdeeda waktigii loogu talagalay ee uu uu lahaa waa inuu qofku ku sugnaadaayoo laga hela xuduudii carafa waktigii loogu talagalay taa haddaan la helin xajkii ma jiro wey waawaafu bilbeyt kacbada inuu qofku awaafo awaafkii xajkee rukniga ahaa awaafyadu way badan yihiin kuwo badan oo soomaalina way jiraan laakiin kii rukniga ahaa waa inuu qofku awaafo haddaanu awaafin xajkiisii ma dhamaystiro de rukni baa dhimanoo ilaa u awaafo ma dhamaan wsacyu bayna asafa walmarwa sacyi waa guclayn ama waliba orod wey marka dee in la ordaa khasab maa inta la ordaya waaba in koobane qayb baa la ordaa inta kalena waa la socdaa marka intii la ordayey ayuunbaa magacii la siiyeyo in safiyo marwe dhexdooda la orda markaa xaggaasubaa laysu raaci safe iyo marwe labadaa buurood waa laba laba taag oo maaragtay ama laba lafood oo kala weeye buuro waaweyn maaha labadaa buurood ee yaryar ama labadaa taag dhexdooda waa inuu qofku socod ku dhameeyaa toddoba goor isagoo safe ka bilaabay afartaa ayaa rukniya sheekhu yidhi waxaynu ku daraynaa timaarda timaarka ama ali alal inuu qofku timaha aro timaxiiradkii isaguna madhabka shaafici waa rukni buu leeyahay marka arkaantii xajku maxay ku noqotay han bay ku noqotay wa arkaanu lcumrati arbacatu cumradiina alcumra fi luati hiya ziyaara cumradu ictamara baa laga keenay oo ictamarahu ay zaarahu wuu ziyaartay way u booqday marka cumradu waa booqashadii maaragtay la booqanayay beytkaa ilaahay ee maaragtay xurmada leh loo booqanayana markaa dee cibaadada ilaahay subxaanahu watacaala u jideeyey haddaba cumradaasi iyaduna arkaan bay leedahay arbacatun afar wey alixraamu ixraamkii aynu soo sheegnay waawaafu iyo awaafkii cumrada kacbadii lagu awaafo awaafkii cumrada wasacyu bayna bayna asafa walmarwa wey safiya marwe dhexdoodii iyagana de inuu socod ku jaro toddoba goor waalxalqu iyo tima jarkii ama tima xiiradkii fii axadi alqowleyn khilaaf baa ku jire labada qowlee shaafici leeyahay mid ahaan markaynu ku soconno tima jarkuna rukni buu noqonayaa buu yihi cumradii rukni buu yahay xajkuna waa lamidu markaa siduu cumradaba ugu tiriyey xajkiina waa lagu tiriyo waana qowlkaasaa muctamada aimada shaaficiyada qowlkaas ayaa u rajaxane xalqigu cumradana arkaanteeda waa ku jira xajkana arkaantiisa wuu ku jira faaiide weyn baana halkaa ku suganoo marka xalqigii arkaanta lagu tiriyo cumradii de qofku kacbaduu tegayaa u si xidhanaya u xarmanaya markuu xarmado kacbadiibuu tegayaa dawaafkiibaa ugu horeeya la imanaya dawaafkii markuu la imaad sacyigiibaa ugu xiga saddex ruknibaa sidaa ugu dhamaaday ixraamkii iyo awaafkii iyo sacyigii ruknigii xalqiga timaxiiradkiibaa u haray iyadoo intaas u arsantahay haddii haweenaydii ay la socoto oo deetana jimaacu ka dhaco galma ay ka dhacdo cumradii way buraysa way way fasahaadeysa cumro faasiday noqonaysa waa markaynu xalqiga rukni ka tirin laakiin haddaynu xalqiga arkaanta ka ridno ano isagu ma aha cumradii way dhamaystirmaysa taa uu la yimidna haddii markaa xalqiga dee waajibaadka lagu tiriyo waajib la yidhaahdana dhiig baa ka waajiba haddi waxba ka waajibi maayaan marka xalqigu waa rukni weeye madhabka imaam shaafici sida u muctamadka xajka iyo cumrada labadaba rukni buu idan xajkii iyo cumradii hal rukni baa udhaxeeyaba waa maxay alwuquuf bicaraf intaas isdheeri marka la ego arkaanta arkaantii xajka iyo arkaantii cumradu waa isku mid halkaa alwuquuf bicarafa isdheeriyi waa agga arkaanta agga acmaasha de wa badan isdheeriyi wa waajibaat lxaji xajka waajibaadkiisu hayral arkaani aan arkaanta ahayn alaaatun saddex wey da waxaad isweydiin kartaa arkaanta xajka iyo maxay ku kala duwan yihiin waajibaadku wax waajibaada arkaan ahayn inamay soo marintaasi salaadihii iyo weysadii kumaynaan soo arag wax waajibon ah haddana rukni ahayn xajkunbaale madhabka shaafici waaan la kala saaraye la odhanayo kaasina waa rukni kana waa waajib farqiga udhaxaynaya waa wey ruknigii wa wax kaloo booskiisa geli karaa ma jiro waa in lala yimaado lala yimaado haddaan lala iman xajkiima dhamaystirno waajibka laakiin haddaan lala iman inaad neef gawracdaa booskiisii geli karaa hadaad ka tagto neef gawrac baa lagu odhan wuu kuu buuxinayaa laakiin ruknigii wax meeshiisa gelayaa ma jiro saa daraaddeed buu timaxiiradku rukni u yahay maxaa yeelay meel kastoo tagto adoon weli timii xiiran meel kasta markaa tagto waa wax ku daba soconayo war timii xiiro unbaa lagu odhanaya hataa u kaa dhammaaday iyo waktigiisii baa kaa dhacay iyo male wax kaloo meeshiisa gelaya haddaad halkiisa kusoo noqoto adoon weli timii xiiran maxaa lagu odhanayaa un waa lagu daba taaganya timaa jan markaaad xiirato ayaad markaa la timi wa waajibaat lxaji haddaba waajibaadkii xajka hayr alarkaani aan arkaanta ahayni halaaatun saddex wey alxraamu min almiiqaat markaa hayruda in layska rafciyaabay ku fiicanta oo waajibaat lxaji xajka waajibaadkiisii hayrularkaani ee aan arkaanta ahayn oo nacti laga dhigo alaaatun saddex wey hadaad hayra tiraahdo ood ku nasbiso markaa istinaana istinaa markaa munqaica istinaa munqaica lagu nasbiyana waa iska macquul waajibaadkii xajka hayral arkaani arkaanta mooyaane marka arkaanta laga tago marka de waajibaadku marka horeba arkaanta may ahayn waa kala duwanaayeen alaaatun saddex wey alxraamu min almiiqaati miiqaadka oo laga soo xarmado ixraamku rukni buu ahaa la soco xarmashada aad xidhanaysaa waa rukni laakiin halkeed ka xidhanaysa halkeed ka xidhanaysa miiqaadka inaad ka xidhataa waajiba eeg inaad xidhataa waa rukn inaad miiqaadka ka xidhataana waa waajiba rukni maaha haddaad hargeysaba ka xidhato iyadu waaba caadi o de waxaad sii maraysaa miiqaadkii adigoo ixraaman kaasi xataa waxa weeye sidii afdalka ahaa ee fadliga badnayd unbaad ka tagtay waajibkii xataa waad la timid mar haddii miiqaadkii aanad dhaafin adigoon ixraamnayn laakiin haddaad miiqaadkii iska dhaafto adigoon xulab xarmanba oo markaad ma ka tagta unaad xarmato maxaad la timid maxaad se ka tagtay maka markaad gaadhay baad xarmatay ruknigii iraamkaa miyaa la helay ha ruknigii iraamkaa waa la helo xarmaday laakin maxaa la waayey waajibkii la waayey ahaa inaanad soo dhaafin miiqaadka adigoon aan xarmanayn soo maha marka alxraamu min almiiqaati wa waa waajib alxraam oo keliyana waa maxay waa rukniga sidaa ula kala soco wa ramyu ljimaari in markaa wax lagu tuuro jamradihii saddexda ahaa jamraduhu iyaga lafto waa taagaga yaray meeshayer dhagxaanti wax ku urursan yihiin markaa ama jamradihii taagagii ama buurihii yaryaraayee saddexda ahaa iyagana in dhagaxaantii ama quruurixii lagu tuuro waa dhagax tuurkii waalxalqu iyo timaxiiradkii waa markaynu ku soconno qawlkii kale ee odhanayey rukni ma ah laakiin markaanu ku socona sidii muctamadka ahayd xalqigu halkan iman maayo ilaa arkaantiibu ku jiraa markaa labaa kuu soo haray alixraam min almiqaat iyo iyo ramyu ljimaari ala saddex labadaasubaa kuu soo haray kuwo kalena kuwanu sunayaasha ku daray iyaynu kaga soo dari doonaa aynu xaggan usoo kicin doonaa wa sunan lxaji sunayaashii xajku iyagu sabca sabcun toddoba wey markaa sunihii isaguna waa toddoba oo sunayaashii dee iyagu waa wixii iska fiicnaa inaad la timaado haddaanad la imanna aan waxba lagugu lahayn ko alifraadu buu yihi in xajka la keliyeeyo oon cumrada la dhex gelin wa huwa waxa weeye taqdiim lxaji xajka in laga hormariyo cala lcumrati umradi ifraadku la doonaya waa inaad xajka horreysiiso oo xajkii oo keligiiya markaad tagto aada horta xajido markaa aada xajido kadib aad haddana cumraysato aimada shaaficiyadu kaasaa afdala bay yidhaahdeen marka hore ad halkan sii baxayso miiqaadkii sii marayso inaad sii xidhato horta xaj kolkaad xajkaagii dhamaysato kadib aad haddana isla sanadku intaanu dhammaan bishii dulxija intaanay dhammaan aad haddana cumradii la timaado ama miiqaadkii dib u tag ama intaad maka ka yar baxda un haddana soo xidho sidaasaa afdala bay yihahdeen culamada shaaficiyadu oo ka fii ka ka afdalsan in markaad halkan sii marayso miiqaadka aad cumri iyo xaj wada xidhato qiraan baa la yidhahdaa qiraan inaad labadii isku xidho ood tiraado niyada ka qabsato waaan ila waxaan niyooday aan aan maaragtay aan xidhay xaj iyo cumro wada socda way bannaan tahay wayna ku wada xidhmayaan labadiiba qiraan baa la yidhaahda <clears throat> ama markaad miiqaadka sii marayso adigoo bilihii xajka lagu jiro aad sii xidhato cumro keliya sida dadku maanta ay sameeyaan badankooda kolkaad xidhato cumradii ad maka tagto aada cumradii samayso kolkaad cumradii samaysana aad xalaalowdo kadibna aada iska sugto ilaa iyo maalinta xajku bilaabmayo deetana aad xajkii haddana dib u xidhatood maka uga xidhato kaana tamatuc baa la yidhahda sida noocaasana tamatuc baa la yidhaahdaa waa sida maanta dadka badankoodu sameeyaa waana sida u fudude oo dadku halkan de diyaarad baa laga siin raacayaayo xajkiio labaatan cisha ka harsan tahay ama shan iyo toban cisho ka harsan tahay ama toban cisha ka harsan tahay baa tegeysa haddaad ifraadkan afdalka a ah sii xidhato dee maryaha kugu dul wasakoobaya labadii qeyd baad ku taagnaanaysaa ilaa inta xajka la gaarayo waanad kadeedmaysaa waxoogaa laakiin markaad tamatucaa sii xidhataad cumro sii xidhato dee ma sugaysid waktiga xajkee markaa saa u tagtaba dawaafkii iyo sacyigii iyo intii cumradaynu sheegnay baad maraysa kolkaad martana waad tima xeeranaysaao waad xalaalowday dharkaagii baad iskaga noqonaysaayo waad iska joogeysa maalinta mark marka xajki yimaado maalinta toddobaad ee dulxija oo imika la yar qadimo awal maalinta sideedaad unba dee sharcigu ahaa laakiin maalinta toddobaad bay inta badan imika sameeyaan iyagoo saxmadda ka cararay maalinta toddobaad ama maalinta sideedaad ayaad haddana dib u xidhanaysa waxaad markaa haddana exraamnaanaysaaba waa laba cisho ama eh, saddex cisho iyo iyo bar wax noocaasa saddex cisho iyo bar ama laba cisho iyo bar kii maalintii sideedaad xarmaday duhurkii maalintii sideedaad iyo mutarwiyaha wuxuu exraamaya waa maalinkii sagaalaad iyo maalinka tobnaad qeyb kamid a ah. iyo maalinkii sideedaad qayb kamid a ah, intaasuu qeyd kama sitaa labada qeyb intuu sidanayaaba waa maalinta carafa iyo maalintii ka horreysay qeyb kamida ah iyo maalinta ka dambaysa qayb ka waaba laba maalmood sooma ma oon hataa buuxin mararka qaarko kii laakiin halkan ifraad kasii xidhay ilaahayow xaj baan xidhay yidhi kolkuu maka gaadho xajkiioo toban cisho ka harhsan tahay waaba kuwa ugu horeeya kuwa ugu dambeeya way kuwaas weliba kuwa ugu horeeya waxay tegayaan shan iyo tobanka dulqicde iyo shan iyo tobanka dulqicde markaad tagtay maxaa xajkii shan iyo labaatan cisho oo dhadhow ama afar iyo labaatan cishaa ka hadhay afar iyo labaatan cishaad labadii qayda caddaa ku taagnaani de saddex cisho kolkaad xidhatayba dhididkiiyo baad maaragtay waxa weyaan dusha uga soo baxay markaa waad kadeedmaysaa oo xoogaa rafaadaad la kulmaysa saas daraaddeed bay dadku markaa cumro usii wada xidhaa shaafici laakiin wuxuu leeyay ifraadkaa afdala ifraadkaa ayaa afdala wtalbiyatu talbiyadii labayk allahuma labayk inaad qaaddo talbiyadii sunno wey wa awaafu lquduum awaafkii imaatinka markaad adigoo mufrida maka gasho adigoo ifraad soo xidhay markaad maka gasho hudheelka iska fadhihi maysid oo odhan maysid dee xajkii lama gaadhine dhowr iyo labaatan cishaa ka hadhay ama labaatan baaba ka hadhay halkaan iska joogaya waxaa lagu sunneeyaa bilowgiiba judhiiba inaad horta tegtid kacbada oo awaafkiis waa awaaf sunaa marka ila ajkii adu aj baa kuu xidhnaa ajna lama gaadhin awaafkii markaa sunaha ahaa ee awaafulquduumka la odhanayay inaad iska awaafto waa sunna wey wlmabiitu bimusdalifa marka carafa maalinka la taagan yahay habeennimada ku xiga inaad musdelifo usoo hoyato oo musdelifo loo hoydo habeenka carafo ku xiga wey waa habeenka ciidda in musdelifo loo soo hoydo iyo iyaduna sunaa ah buu markaa halkan waynu ka saaraynaayo waajibaadkii baynu ku darsanayna almabiid bimusdelifa madhabka waxay u tahay waajibaadka waajibaadka weeyaana sunayaasha maaha wa ragcata awaafi labadii ragcadood ee awaafka loo tukanayay markaad kacbada dawaaftaba waxaa la suneeyaa inaad laba ragcadood tukato labadaa ragcadood xukunkoodu waa maay waa sunni awaafuquduubkii markaad awaafto waad la imanaysaa awaafkii cumrada haddaad awaafto waad la imanaysaa awaafkii xajka haddaad awaafto waad la imanaysaa kii wadaaca haddaad awaafto waad la imanaysaa walmabiitu biminan mina in loo hoydo habeenka carafi soo in mina loo hoydaa waa sunni musanifku markaa inoomu kala saarin de waa habeenadii mina loo hoyanayo o dhan ka dhigay mina markaa afar habeen baa loo hoydaa habeen waa marka carafo lagu sii socdo habeenka carafo ka horeeya minaa loo sii hoydaa kaasi waa sunni hadal malakaas kaasi saddex habeenoo dambana habeenkaa musdel markii carafo laga yimaada habeen musdelife loo soo hoydo saddexda habeenee ku xiga wey kuwaana musanifku de inoogu kala qaadina iyagana sunbu ku daray laakiin iyaga waynu kala bixiyo xaggaa hore waajibaadkiinu iyagana ku darsan markaa waajibaadki maxaa kuugu kordhay iminka labaad weli haddaa haysataa iyo laba horood haysatay afartaasaad haysatay wa awaafu lwadaac buu yihi awaafkii sagootiga markaad kasoo soo baxaysa maka inaad kacbada soo awaafto od soo salaanto aafkaa sagootiguna waa sunna buu yii isagana kor baynu ubixinayna waajibaadkii baynu ku darayna imse ku noqdeen hantaa waajib hayso wayatajarad rajulu ninku wuuu iska dha wuxuu iska bixini cinda alixraami markuu xarmanayo can ilmakhiii dharkii tollaa waxaa loo jeedaa wixii aan la huwanayn oo dhan ama aan la guntanayn wixii aada guntanayso ama aada huwanaysuunbaa lagu ogolaya wixii la xidhanayo lama ogola gunti iyo go- baa la ogolaya marka haddaad khamiiskaagii intaad la baxda aad huwanayso waa lagu ogolya haddaad xidhanaysa lama ogola khamiiska laftiisa haddaad sidii go-a u huwato lagu diidi maayo inaad xidhatuun baa la diiday marka wixii la xidhanaya makhidka saasay ugala jeedaan qaarkoodna muxiid baaba yidhahdaan xa ka dhigaan muxiid muxiid markaa waa wixii qofka ku wareegsanaa wixii qofka markaa kuwa ama xubnihiisa xubin kamida ah ku wareegsanaa yaa layska ilaalinaya macawistii waxyaalaha layska ilaalinayay kamid tahay baa laga yaabaa inay macawista iska xidhaan oo yidhahdaan iyadu waa gunti mar hadday wareegsantahoy tolanta oonay kala baxsanayn la xidhan maayo lakin tan macawisiyamaniga ahee kala baxsana de taasi waa gunti caado waa layska guntan karay wayalbasu wuxuu xidhanay izaaran gunti sidaa u guntanayo suun ku xidhan loo diidi maayo wa ridaaan iyo cadcad inay caddaadaan waa sunne haddaanay waxba caddaan waa caadi wey inay caddaadaan iska sunne un wey faslu wayaxrumu cala lmuxrim casharatu ashyaa qofkii muxrimkaa haddaba toddoba arimood buu iska ilaa toban arrimood buu iska ilaalinaya oo ka xaaraana lubsulmakhiiti dharkaa tollaa ama maaragtay eh, xubnaha koobayeen soo sheegnay inuu xidho iska ilaalinayo wa talqiyat ra'si madaxa inuu qariyo min arajuli madaxii markaa ninka ka mid ahaa ama waxaa tidahdaa yaxrumu lubsulmakhiiti wa talqiyat ras arasi min arajuli yani cala arajuli ninkii bay labadaasi xaaraan ka yihin cidda iska bixinaysa ee eh, labada qaadanaysa madaxana aan qarinin waa ragga dumarkii laakiin dee darkoodii caadiga ahaa yay xidhanayaan wlwajhi wlkafayni marka wataqiyat rasi madaxa qarintiisii min arajuli ninka xaggiisa ayuu kaasi maxduur ka noqonaya wlwajhi wlkafayni wejigii iyo labadii curcur ama labadii kaf in la qariyo min almarati dumarka xaggooda ama maarata gabadha xaggeediina qofkii dumar ahayd labadan kaf iyo wejigii baana asturay raggiina madaxana qarin maayaan muxiidna xidhan maayaan dhar markaa ku wareegsan xubinna xidhan maayaan maxaa marka meesha kaaga soo baxay raggii wejiga way qarsan karaan kolkuu seexanaya hadduu wejiga sidaa marada u saaro loo diidi maayo laakiin gabadhii looma ogola gacmihiisana isagu wuu qarin karaya laakiin ma xidhan karayo isaga laftiisu de qufaasaynka xihan maayo glofski ama wixii gacmaha loogu talagalay ilan waa muxiidkiibuu soo gelaya iyadiina kaasaa loo diiday inay glofiski xidhato ayaa iyadana aan loo ogolayn laakiin sidii kale hadday maryada hoos gelinayso loo diidi maayo wejigii inay qariso ay wax markaa ku dhegan ku qarisana laga ogolaan maayo laakiin wax markaa ka fog haddii ay markaa waxa weeye ay ku dado maalan qaarkood waxay sameeyaan koofiyad dheer bay soo gashadaan markaasay maradana xaggaa ka mariyaan taasoo kale loo diidi maayo wa tanjiilu shacari timihii in la feero biduhni bu halkan markaa iigu daray laakiin nusakhda badankeedu ma qoraan biduhnida ma qoraysaa ma qorayso way ku yar hagaajinayaan tarjiilu shacar waa timaha in la feedho oo in timaha la feedhaa dee xaaraan maaha inaad iska feedhato haddaanay timaha aanay googo-aynin inaad timaha goysaaba mamnuucido lama marka haddaad feedhato timaha aanay go-aynin lagu diidi maaye kolka la diidayaa waa markaad saliidaynayso marka culamada qaarkood ba waxay idhaahdeen tarjiil af carabiga iyo tasriix baa kala duwan oo tasriixna waa shanlayn ama feedhin caadi tarjiilna waa in la saliideeyo oo inta la dhaashado haddana la feedo markaa dee tarjiiru shacarida uu sheegay marka saasay noqonaysaa qaarkood yidhaahdeen laakiin waa hagaajin dee maaragtay la hagaajinayo hadalka musanifka waxaa la diidaya waa dhaashiga inaad timihii saliidayso dhaashigii kale jirka wejiga iyo jirka intiisa kale laguu diidi maayo laakiin timihii madaxa garhkana culamada qaybo badanoo ah way raaciyeen in la saliideeyo madhabku ma ogola oo waxay ku jirtaa maxduuraadka waxyaalaha xaajiga aan loo ogolayn maxaa yeelay saliidaysigaasi iscadrintiibuu egyaho waa isqurxin siyaadaa haulaa cibaadi atowni shucsan ubrantiibuu ka soo baa l waxay ii yimaadeen iyaga oo basaasaysan markaa ma saliidaysanaysi waxalquhu timihii in la xiiro in la xiiro waxaa loogala jeeda in la googooyo tibba inaad goyso laguma ogolo ama kuwii madaxa ha noqdaan ama shaarubaha ha noqdaan ama kuwii garka ha noqdaan ama kuwii jirka meelihiisa kale ku yaalayba ha noqdaan kol haddaad xarmatay tin ma jari kartid wa taqliimu ladfaar idiyaha iyagana in la yska guro oo ciddi la gooyo iyadana lama ogola waiibu cadarkii lama ogola in la yscadriyo ama saabuun cadar leh oo udgoon oo soo carfaysa lagu magdho waaa kaloo lamida ah bay culamadu yidhaahdaan in raashin la udgooneeyey uu cuno oo deetna kasoo udgay oo raashin la udgooneeyey isaga laftiisana lama cunayo waa sadris wa qatlu saydi ugaadh in la dilo ugaadhii beriga tii badda waa la ogoliyey wa guur in la oo qofkii uu wax guursado muxrimka ahaa ama la guursado ama uu wax guuriyo intaaba lama ogola mana guursanayo lamana guursanayo isaguna wax ma guurinayo oo cid kale uma guurinayo wlwau galmadiina waa xaaraan wlmubaasharau bishahwatin qofkii dumar ahayd inuu taabto haweenaydiisii iyo maarata addoontiisii iyo inuu taabto si markaa dareen ku jiro oo dareen uu taabto iyaa iyaduna mamnuuca wa fii jamiici dalika waxaaso dhan waxaa ku sugan oo ka waajibaya alfidyatu madax furashu inaad markaa waxa weeye wax iska bixiso haddaad samayso ilaa caqda nikaaxi guurka guntidiisa mooyaane fa inahu laa yancaqidu kaasi isagu maba guntamayo mar haddaanu guntaminna qof aan waxba samayn oo kalun baa ta ma guntamayo oo kol haddaanu guntamin dee qof aan waxba samayn un waxba lagugu yeelan maayo baail unbu nikaaxi noqonaya walaa yufsidhu ila alwa halkan wuxuu inooga gelaya ka warramaya xajka maxaa fasahaadiya walaa yufsidhu xajka ma fasahaadiyo ila alwau galmada mooyaane waxaa kale aynu soo tirinayna oo dhami xajkii kaama fasahaadinayaano faasid xajkaagi ma noqonayo iyo cumradaadi toona galmada oo kuwa inoogu jirtay ayuunbaa fasahaadisa iyaduna waa waktiyo gaara ah. waa maarata waa inta hore xajka inta aanu qofku dhagax tuurkii iyo dawaafka samayn hadduu laakiin halkaa gaadho oo labada uu sameeyo ama dhagax tuurka iyo timaxiiradka uu sameeyo wadciga laftiisu waxba ka burin maayo walaa yufsidu xajku ma fasaadiye ila alwadcu fi lfarji galmo markaa waxa weeyaan uu markaa qofkii sameeye uun mooyaane walaa yakhruju minhu kaga bixi maayo xajkii bilf markaa filfarji buu yidhi waa la walaa yruju minhu kaga bixi maayo xajkii bifasaadi marka xajkii uu ka fasahaado kama baxayo muxuu samaynaya wuu sii wadaya lamid maaha salaadii iyo soonkii iyo soonkii alaha markaad abiso de adigii iska cunay iska wadanay salaadii haddaad ka baxdo de waad ka baxda xajka laakiin markaad fasahaadiso weli muxrim baa tahay oo acmaasha haddana dadka waad la wadaysaa un waad wadaysaa acmaasha waman faatahu lwuquufu markaa eh, dee waad ula iman doontaa mar labaad baad ula imanaysaa idinkani waa fasid waman faatahu lwuquufu bicarafata qofka uu dhaafuu seego carafo joogsigeedii taxallala wuxuu ku xalaaloobi bicamali cumrati shaqo cumro camalkii cumrada haddii xajkii ku dhaafo xajku muxuu kugu dhaafaa wuxuu kugu seegaa xajku carafo ku dhaafta carafe waxaa la joogsadaa maalinka sagaalaad ee dilxija marka duhurku soo galo ee qoraxdu ay zuusho laga bilaabo ilaa inta waagu ka beryayo habeenka ciidda intaa inta udhaxaysa wey adigoo markaa sii ordaya haddii waagii kaa dilaaco waa ku dhaaftay carafe maxaad samaynaysaa markaa waxba xujayda ma raacaysid oo xujayda uma tegaysid xagga makaad u baydhaysa camalkii qofka muctamirkee cumraysanaya uu samaynayey iyaad samaynaysa kolkaad intaa samaysana waad xalaalowda wa calayhi alqadaa walhadi waxaa kaloo laga doonaya haddaba kaa isaga ah inuu soo qalleeyo xajkaa sanadka dambe sanadkaa sanadka kuxiga waa inuu la yimaado weliba hadduu doono sunaba ha ahaada xajkan kun jeero hore ad xajin markana waxay ahayd iska sunne carafaa ku dhaaftay xaj waxaa lagu leeyahay kacbada tagoo cumro samee sanadka soo socdana halkaa lagaa helo wa calayhi lqadaa qofkaa isagaa waxaa lagu leeyahay inuu soo qalleeyo walhadyu hadyina waliba uu keeno neef uu gowraco markaa dambe xajka uu qallaynayo waman taraka ruknan qofkii rukni ka tagaa lam yaxila ka xalaaloobi maayo min ixraamihi xarmashadiisii xataa yatiya bihi ilaa ruknigii la yimaado carafa haddaad ay ku seegto ta iyadu way ku seegto xajkiiba ku dhaafo waynagaa shayni si aad yeelayso maxaa soo haray ixraamkii haddaad ka tagtana dee waxbaba kuuma jiraanoo qof markaa cibaado ku jiraba matii kaasina isagana iska da waxaa ku soo haray dawaafkii iyo sacyigii iyo qofkii hal rukni oo kamida ka taga ixraamkiisii unbuu ku jiraa ilaa inta laga helo awaafkiiba maa awaafina hargeysaad iska timi noqoo soo baa lagu leey kol haddaana awaafkii rukniga asami ah mayana hadda ma tegi kare maxaa kaloon yeela xal kale ma jiro si alla si kalood sameey samayn kartaa ma jirto wax alla wax kaloo lagu helayaa ma jira ku dhar xidho jimaac same wax alla doonta yeel kacbadii ood ku noqotood soo dawaafta mooyaane si kalood uga bixi kartaa ma jirto timihii maad xirana waad iska timid waa inaad xirato meesha doonta ku xiro sacyigiibaad ka timid waa inaad ku noqotood soo samayso si kale male wakti dhammaanayo oo ay ku baxayaana ma jiro laba sanadood haddaad bilaa dawaaf intood iska soo noqotay weli dawaafkii halkiinbuu kugu taagay waa inaad noqotood soo dawaafto waman taraka ruknan qofkii rukni ka tagaa lam yaxila min ixraamihi ixraamkiisii ka xalaaloobi maayo xataa yatiya bihi ilaa uu la imanayo waman taraka waajiban kii waajib ka tegey lazimahu damu kaa isaga dhiigunbaa ku waajibay kii waajibk waajibaadka soo sheegnay ka tagaa isaga dhiigunbaa ku waajibay waman taraka sunatan qofkii sunno ka taga lam yalzamu uguma waajibayo bitarkiha ka tegidda uu ka tegey shay wax faslu wadimaa lwaajibatu fi lraami amsatu halkan wuxuu kaga warramaya dhiigaga lagu yeesho qofka muxrimkaa wadimaa lwaajibatu dhiigaga waajiba fi lraami iraamka dhexdiisu khamsatu shan wey axaduhaa midka koowaad addamu lwaajibu waa dhiiggii ku waajibay bitarki nusukin inuu qofku ka tegay waajib nusuga la sheegaya waa waajibaadkii daylan sunayaashi nusug waa amaashii ajka camal kasto amaashii ajkii waa nusug de waxay u kala baxayeen arkaan iyo waajibaad iyo sunan sunaha waxba kumay waajibeyn <clears throat> ruknigana waa inagii nii waa in isagii lala yimaado maxaa soo haray waa waajibaadkii u <clears throat> markaa dhiiggii ku waajibay bitarki nusukin nusuk laga tegey yani waa waajib waajibaadkii kamid oo laga tegey wa huwa dhiiggaasi <clears throat> cala tartiibi uu tartiibsan yahayo shaatun lax weeyi fain lam yajid haddaanu helin fa siyaamu casharati ayaama toban maalmood buu soom alaaثatin fi اlxaji wa sabcatin idaa rajaca ilaa ahli saddexna intuu xajka ku jiro ayuu soomaya toddobana markuu beledkiisii kusoo noqduu soomaya qofkii waajib ka tegey waajibaadka xajka ka mida dhiig baa ku waajibaya dhiiggaa waajibaya waa maxay haddaba waa neef arya oo kii sekada gelayey ama udxiyada ay ku ansaxaysa neefkii ariga ah hadduu waayu keri waayo wuxuu la mid yahay kii mutamatic ee qur-aanka lagu sheegayoo toban maalmood soom baa la toban tobankaa maalmood waa la kala qaadayaa oo saddexna xajkaad ku dhex soomaysa xajka dhexdiisa oo yani ciidda wixii ka horreeyaad soomaysa waa haddii markaa fasaadkan aad ama de waxaan aad samaysay waajibkan aad ka tagtay hadduu halkaa ka horreeyey wey hadduu ka dambeeye de ajkii markaa waaba ku dhaafay hadduu ciiddii ka dambeeyo waxaan aad ka tagtay xajkii waa ku dhaafay lakin hadduu ka horeeyo saddex maalmood intaad xarman tahay eed xidhan tahay eenad xalaaloobin oo dee ciiddana way ka horeynaysaa markaa saddex maalmood oo ciidda ka horeysa inaad soonto weyn toddobana waa markaa soo noqoto n wthaani ka labaad addamu lwaajibu bilxalqi watarafuhi waa dhiiggii ku waajibayey tima xiiradka iyo tarafuha raaxaysiga raaxaysiga la sheegaya marka waxa wey inuu qofku iska saliidayso dhaashado iska waa nimcaysi inuu qofku iska nimcaysto oo rafaahiyadu de waa qofkii iska balbalaarsaday inaad markaa dhaashato inaad timihii xiirato inaad cidiyaha iska gurto inaad cadrisato inaad dharkii xidhato caadiga ahaa waxaasoo dhan wey waxaana ku soo ururinaya waa dhiiggii ku waajibay birtikaabi maxduur inuu qofkani ku dhacay waxyaalihii mamnuuca ahaa ee kii hore wixii waajibkaabuu ka tegey kani wax waajiba kamuu tegina wax mamnuuc ahaa ayuu ku dhacay waxaynu ka soo reebaynaa un galmadii iyada gaar baad inoogu saaraysa laakiin wixii kale oo dhan galmada iyo waxaad ka saartaa iyo iyo ugaadhi galmada iyo ugaadhi gaar u saar wax allo wixii kale oo dhan halkan soo geli qofkii taa sameeyey isagana dhiig baa ku waajiba dhiiggaasi waa noocma wahuwa cala takhyiiri buu kani qofka waa la dooransiin ee kii cala tartiibi buu ahaa oo tartiib maxaa loogala jeedaa dee laxda hadduu helayo soonka u gudbi maayo hadduu neefkii karayo soonka u gudbi maayo kaasi marka waa tartiibkaasi kani laakiin waa takhyiir waa dooransiino shaatun waa lax yani neef ariga in la gowraco aw sawmu alaaati ayaam ama saddex beri la soomo aw itasaduqu ama la sadaqaysto bialaaati aasucin saddex saac calaa sitati masaakiina lix miskiin la kala siiyo mid walba nus saac barkiibu helaya waa kiilo iyo waxyar lix kiilo iyo waxoogaa la socda oo midkiiba kiilo iyo in yar la siiyey marka lix miskiin bay noqonayaan waa kii maxduur ku dhacay wey wax laga mamnuucay kii sameeyey wax la faray kii ka tegayna dhiig baa horta la odhanaya wax kale kaama soconaya haddaad neefka warici karayso saasay markaa u kala duwan whaaliu ka saddexaad addamulwaajib markaa kani kaa hore waxaanu nidhi waa damu tartiib dhinac kale marka laga ego waxay idhahdaan damu tartiibin wa taqdiir damu tartiibin wa taqdiir tartiib waxaa loogala jeedaa yani wuu kala dambeeya haddaad qodobkaa karayso qodobka dambe uma gudbaysa taqdiirna waxay la jeedaan soonkiisa sharcigaa qadarayoo waa tobankaasu kan dambena waxaa la odhanayaa damu takhyiirin wa taqdiir isaga laftiisu taqdiirka labada hor labaduba taqdiir bay wata takhyiir waynu garanno waxaa loogala jeedaa dee adaa kala dooranaya taqdiirna waxaa loola jeedaa soonkiisu wuu jaan go yahayo waa saddexdaa maalmood saad adigu si kale kama dhigi karti whaaliu midka saddexaad addamu lwaajibu bilixsaar waa dhiiggii ku waajibayey in qofka la xanibo ixsaarku waa in jidgooyo loo sameeyo cadow uu jidgooyo ku sameeyo qofkii deetana uu markaa kacbadii gaari waayo bartiisaasuu ku xalaaloobaya neefna waa uu gawracaya neef baa ku waajibaya fama staysara min alhadi fayataxalalukaasi wuu xalaaloobi bartaa uu joogu ku xalaaloobi wa yuhdii shaatan lax buu markaa hadyi ka dhigi neef ari ah ayuu hadyi ka dhigi markaa isagana dhiiggaasaa ku waayo waxay noqonaysaa inuu neefkii intuu qiimeeyo haddii neefkii la waayo neefkii arigii baa la waayey laakiin lacag neefkii intuu qiimeeyo ayuu raashin ku iibini markaasuu masaakiinta uqaybin haddii uu kaana keri waayo soon buu u gudbi soonkii markaas siduu noqon waxaa la odhanayaa haddaad raashin bixin lahayd laxdii qiimaheedii waa imise waa boqol doolar boqolkii doolar imise kiilooyo beriisay noqonaysa intaasoo kiilooyo beriis intaasoo beriisay noqotay soo maha calaa mud u kala jar haddana imise mud bay noqotay marka kilogiiba dee laba mud buu noqonaya maalan de boqolkii dollar malaa halkii dollarba ama waaba ka badan yahay laba boqoloo kiilo hadday noqoto oo labadii boqolee kiilo haddana ay afar boqoloo mud noqoto afar boqoloo maalmood buu soomay oo marka waxa weeyaan mud walba maalin buu ku beegay markaa soonkiisu isagana waxaa la yidhaahdaa kan waxaa la yidhahdaa markaa damu tartiib horta waa tartiibo haddaad arigii helayso ama neefki helayso wax kale ugudbi maysi waa damu tartiib wa tacdiil maaha isagu taqdiir maaha waa tacdiilo soonkiisii markaad qiyaasayso waxaad odhanaysaa in mise mud buu raashinku noqonaya inta muda raashinkuu noqdo aw cadlu daalika siyaama waata qur-aanka ku jirta intaa inta udhiganta wey in mud walba waxaad ku beegaysaa maalin soonkeeda marka muxuu noqonayaa damu tartiibi wa tacdiid waraabicu ka afraad addamulwaajibu waa dhigii ku waajibay biqatli saydi ugaadh la dilay wa huwa kaasi isagu cala takhyiiri qofkii waa la dooransiin fain kaana saydu ugaadhan uu dila hadday tahay mimaa lahu milun wax markaa xoolo u egi jiraan xoolo u egi wax ay jiraan hadduu yahay akhraja almila min anacan nimcoolaydii ama xoolihii aynu dhaqanaynay ayuu ka u eg ka bixin hadduu gorayo dilo gorayadii maxaa u eg neefgeelaa u eg neefgeelaa markaa ku waajibaya wixii uu dilay waxa u eg deere hadduu dilo dee ribaa waajibaysa wahaakada neefkii waxaan uu dilay neef u egoo xoolihii la dhaqanayaya iyaa markaa waajibaya akhraja wuxuu markaa fain kaana saydu ugaadho hadday tahay mimaa lahu milu wax wax u leh akhraja almila min annacami xoolihii la dhaqanayaybuu kii u ka bixin ka gawrici aw hadduu doonana gawriciba maaye qawamahu neefkaasuu qiimayn neefkaa dee xoolaha la dhaqanaya ka midka ah washtaraa wuxuu ku iibin biqiimatii neefkaa qiimihiisa acaaman raashin buu ku soo iibin wa tasadaqa bihi markaasuu masaakiintii xaramka u qaybin aw hadduu doono labadaa midba yeeli maayo arrin saddexaad buu gudbiyo saama can kulli muddin mud walba wuxuu ka soomi yowman maalin aw cadlu dalika siyaama liyaduuqa wabaala amri saddex baa kan markaa tuu doona yeelaya neefkii neefka u eg inuu bixiyo oo deeradii markuu deero dilay inuu derri hadday markaa deero yar ahayd de waxa weeye deero markaa waxoogaa ceesaan baa masalan ku beegnaanaysa hadday sii yar tahay waxaa dhici karta in markaa waxa weeyaan waxare ay ku beegnaato marka hadday ceesaani ku beegnayd ceesaantii inuu gawraco iyo inuu ceesaantii qiimeeyo oo qiimaheedii uu raashin ku iibiyo oo raashinkii uu qaybiyo iyo in raashinka laftiisii mabuu soo iibina markii uu qiimeeyey ceesaantii intii ay noqotay uu eega haddana intay beriis ka noqonayso markuu arkay intay noqonaysay haddana inta muda beriiskaasi noqonaya u qaybiyo inta nuskiiloya uu noqonayo nuskiilo walba uu maalin markaa ku beego intaasoo maalmood uu soomo saddexdaasuu kala dooranaya markaa markaad ka eegto xaggii tartiibta iyo takhyiirta kani muxuu noqonayaa de takyiir buu noqonaya xaggii taqdiirka iyo tacdiilka markaad soonkiisa eegtana muxuu noqonaya tacdiil buu noqonaya marka isagana maxaa la odhanayaa damu takhyiirin wa tacdiil baa isagana la odhan wlkhaamisu ka shanaad addamu lwaajibu cafwan aw soom can kuli muddin yowma wain lam yakun lahu milu ugaadhi baynu ku jirnaa weli ugaadhii neef u eg la helayay baynu ka soo baxnay haddii neef u egba aanu jirin wain lam yakun lahu milu neef u eg wixii aan lahayn qawamahu ugaadha lafteeduu qiimayni ugaadha lafteeda yaa la odhan maxaa la kala siisan laha adii la kala wa akhraja biqiimatihi deetana ugaadhaa qiimaheedii iyaa la bixini acaaman oo raashina raashin baa lagu iibin raashinkii baa la bixin watasadaqa bihi raashinkaasuu sadaqaysa aw ama sidaa yeeli maaye saama can muddin mud oo raashinkaa kamidaba wuxuu ka soomi yowman maalin buu ka soomi markaa dee kii waa damu takhyiilin watadiib wlkhaamisu kii markaa shanaad addamu lwaajibu bilwaطi waa dhiiggii galmada ku waajibay wa huwa kani markaa waa galmadii waxa weeye dee fasahaadinaysay xajka tii xajka fasahaadinaysay wa huwa cala tartiibi wuu tartiibsan yahayo bedanatun waa neefkeeda fain lam yajid haddaanu helin fabaqaratun sac wey fain lam yajid haddaanu helin fasabcu min alghanami waa toddoba ari fain lam yajid haddaanu helin qawama albadanata wuxuu qiimaynayaa hashi washtaraa biqiimatihaa wuxuu ku iibin qiimaheedii acaaman raashin buu ku iibin watasadaqa bi raashinkaasuu sadaqaysan fain lam yajid haddaanu raashinba hayn ama aanu lacagtiiba haysan saama can kuli muddin yowman markuu raashinkii intuu noqonaya uu garto qiyaastii helo ayuu mud walba maalin ka soomi muxuu kuu noqday kaasina damu tartiibin wa tacdiil soo ma ilan soonki soon tacdiilka soonkaad ka eegeysaa tacdiilka taqdiirka soonka ka eeg soonkii haddii raashinka lagu beegay maxaad odhanaysaa waa tacdiil haddii soon go-an uu lagu dhiibay oo aan raashinka loo eeginna taqdiir baad odhan walaa yujziuhu lhadyu haddaba neefkan uu gowracayo dhiigagaa in lan dhiig baa waajibay neefkan la gowracayaa kaa gudi maayo walal icaamu raashinka la bixinayo ee masaakiinta la quudinayaana kaa gudi maayo ilaa bilxaram haddaanad kacbada geyn maka haddaanad geyn ood xaramka masaakiinta xaramka aanad u qaybinin eed meel kale iskaga gowraa meel kale aad ku qaybisay kaa gudi maayo waxaa laga soo reebayaa damulixsaarka kii markaa isaga la xanibe loo diiday inuu kacbada galo halkaa uu joogo isagoo ku alaya wa yujziuhu waxaa ka gudi an yasuuma inuu markaa ku soomo xayu shaa ha kii soonka isaga waajibkiisu noqday meeshuu doonukaasi iskaga soomi la odhan maayo waa inaad xaramka ku soonto waxba kama faaidaya xaramka soonkaaga laakiin halkan masaakiintii xaramkaa la doonayaa inay ka faa'iidaan raashinkan aad qaybinayso ama neefkan aad gowracdo walaa yajuusu ma banaana qatlu saydixarami ugaadhay xaramka in la dilo lama ogola walaa qacu shajarihi geedihii xaramka in la gooyana lama ogola dhirtii xaramka in la gooyo lama ogola ugaadhiisiina in la dilo lama ogola walmuxilu kii xalaasha ahaa ee aan xarmanayn iyo walmuxrimu kii xarmanaa fii daalika ugaadha xaramka xaaraantinimadeeda sawaan way ka qofka muxrimkoo keliya uma diidayna inuu kacbada ugaadheeda ama xaramka ugaadhiisa uu dhibaateeye qof kasta oo xaramka joogaa dha xaramka waa inuu nabadgeliyo geedaha xaramkana waa inuu nabadgeliyo oo aanu dhib u geysanin sal اllah waslm alaa nabiyina mxamed allah